أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka shan iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا أيها إذا سجد العبد مركو سجود أدونكو سجد معه وحل السجود سبعة آراب تضبا حبنود بلا سجوده wajhuhu wejigiisu waa la sujuudaa wa kafaahu labadiisa cukurna waa la sujuudaan waxaa loo jeedaa weliba labada baabaco sida axaadiista qaarkood ay sii sheegayso wa rukbataahu labadiisa ruugna waa la sujuudaan wa qadamaahu labadiisa adinna waa la sujuudaan labada adin waxaa laga tilmaamayaa yani faraha adimada ayaa loo jeedaa xadiiskana waxaa soo wariyay muslim ayaa soo wariyey axaadiis la macnaana horeyn usoo maraan wa qaala wuxuu ihi nabigu sala allahu alayh wasalam fii rajulin sallaa wa ra'suhu macquusun min waraa'ih wuxuu nabigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam fii rajulin nin wuxuu ka yidhi ninkaasoo sallaa tukaday wuxuu tukaday wa ra'suhu macquusun walxaal ra'suhu madaxiisu macquusun min waraa'ih mid xaggiisa dambe ka guntan isagoo ah ayuu tukaday caqsigu waxa weeye timihii inta marka waxa weeye la rableeyo in halkaa dambe la iskaga gunto la iskaga xidho inamaa mahalu hada mathalu aladi yusallii wahuwa maktuufun wuxuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam inamaa mathalu haada wax kalaba maahe kaa tusaalihiisu wuxuu ahaaday mathalu aladi kii tusaalihiisoo kale u ahaaday yusallii tukanaya wahuwa maktuufun isagoo garbaduub u xidhan yacni mid tukanayo kaluu la mid yihi marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa raggu inay timaha xagga dambe ka guntaan inay ahayn markay tukanayaan yani timo dheer oo kale hadduu leeyahay timaha dheer xagga dambe inuu iskaga gunto iskaga xidho oo sidii wax inta laiskaga la soo rableeyey laga dhigo dabeedna xagga dambe meel keliya la iskaga gunto sidaa inaan la samayn xukunka nahyiguna wuxuu ku gaar yahay ee taa laga loo diidaya ragga saas aawadee sheekhu albani wuxuu odhanaya wayabdu ana alxukma khaasun birijaali duna annisaa sidaa isagoo aynu u tukado xukunkaa diidmadee taa loo diidayo waxa muuqata inuu ku gaar yahay ragga oo aanu dumarku la wadaagin kama naqalahu shawkaani can ibn lcarabi ibn asir wuxuu yihi wa macna alxadiisi anahu ida kana shacruhu manshuuran xadiidka macnihiisu wuxuu yahay ida kaana shacruhu manshuuran timihiisu qaar fidsan hadday yihiin sakata cala alardi cinda sujuud dhulkay ku dhacayaan markuu sujuudo fa yucطaa saaxibuhu sawaaba asujuudi bih waxaa la siiyaa ruuxa timaha dheer ee dhulka gaadhaya leh ay timuhu dhulka ku dhacayaan marka uu sujuudaayo abaalmarinta xaggiisa waxaa laga siiyaa yani ajar baa taa lagu siiyaa waida kaana macquusan saara fi macnaa ma lam yasjud hadday timuhu xagga dambe iskaga xidhan yihiinoo halkaa dambe iskaga guntan yihiin inta lasoo yaro rableeyeyna waxay noqonayaan timahaasi qaar aan sujuudin oo kale ay ka dhigan yihiin wa shabbahahu bilmaktuufi waxaanu ku shabbahay sidii mid garbaduub u xidhan wahuwa almashduud lyadayn waa kii gacmaha ka xidhnaa liannahumaa laa yaqacani cala alardi fi sujuud waayo gacmihii hadday xidhan yihiin sujuuddii dhulka gaari maayaan gacmahana in laga sujuuday ahay gacmahana in laga sujuudo ay ahay xadiiskana waxaa soo wariyey muslim ayaa soo wariyey iyo abu cawaana iyo ibn xibbaan wa qaala aydan wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam dalika kiflu shaytaan dalika kaas in timaha xagga dambe la iskaga gunto oo raggu ay iskaga guntaan oo ay sidaa ku tukadaan waa nasiibka shaytaanka weyi waa shaytaanka dheeftiisii abu daawud iyo tirmidi baa soo wariyey iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan ibnu khusayme ibnu xibbaanna waa saxiixiyeen tirmidina waa taxsiiniyey sheekhu wuxu uhi yacni maqcada shaytaan ruwaadda qaarkood baa ku fasiraye wuxuu u jeedaa maqcada shaytaani waa meesha shaytaanku fadhiyo yacni wuxuu u jeedaa maqriza dafri yacni barta timihii laysku soo rableeyey barta layskaga yskaga xidhay ee markaa madaxa laga geliyey halka timaha caaradooda a la geliyey laga geliyey bartaasu markaa yahay meesha shaytaanku fadhiisanayo makhriza dafri karzigu waa gelinta ama mudista wax lagu mudo marka timihii intii kale marka la isku soo rableeyey ama laba madax ama afar madax markay ka koobnaayeen ama saddex madax dabeedna halkaa dambe inta la isugu keeno yacni markaa sidii wax la iskaga xidhay oo kale caarada yacni marka halkaa la geliyo si ay markaa isugu xidhnaato marka mawdica la iska geliyey ee timihii caaradoodii la geliyey ay timihi iskaga xidhmeen ayaa waxay tahay barta shaytaan ku fadhiisanayo sida xadiisku markaa sheegaayo marka calaa kulli xaal taa waxaa loo diidaya ragga iyagoo kayfiyaddaas aynay tukadaan laakiin dumarka loo diidi maayo dumarku iyagoo timahooda u rablaysan oo ay marka waxa weeye isku soo tidceen ama isku soo rableeyeen halka dambe iyagoo iskaga xidhay oo mar marka meel eh, qura oo xagga dambe isugu keenay oo halka ay markaa ka geliyeen oo iskaga xidheen timihii bay haddana ku tukanayaan wax karaahiyana kuma jirto iyaga nisbadooda wax karaaha karaahiya ma aha wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam laa yaftarishu diraacayh midaan goglanin buu ahaa labadiisa dhudhun oo markuu sujuudaayo dhudhumada dhulka ma gogli jirin ee dhudhumada sare uga qaadi jira baabacooyinkoo keliyaa la dhigayaa sujuuddii dhulka laakiin dhudhumadii iyo suxulladu waa inay sare uga qaadnaadaan waa inay goglanaan xadiiskana bukhaari ayaa soo wariyey bal kaana yarfachuhumaa cani alardi wa yubaaciduhumaa ka guurtaase wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yarfacuhumaa labada dhudhun mid sare uga qaada cani alardi arlada mid sare uga qaada buu ahaa wa yubaaciduhumaa mid ka fogeeya ayuu ahaa can jambayhi labadiisa dhinacna waa ka fogeyn jiray xataa yabduwa ilaa uu ka muuqanaayo bayaadu ibtayh kilkilooyinkiisa caddaantiisu ay muuqanayso min waraa'ihi xaggiisa dambe ay ka muuqanayso xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim wa xataa low ana bahmatan wuxuu iska fogeyn jiray nebigu sala allahu alay wasalam dhudhumada uu dhinacyadiisa ka fogeyn jiray hadday doonto neef maqali low ana bahmatan araadat ilama iyo neef maqali an tamura inay marto hadday doonto taxta yaday labadiisa gacmood hoostooda ay marto hadday doonto marat way mari lahayd xadiiskana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey alfaada qaarkood waxaa ku timi buhaymatan cala sabiili tasgiir waa neef maqalo yar bahmatanna waa neef maqala ama waxa weeye yacni marka ha ahaato nail ha ahaato ama marka waxar ha ahaato ama waxar ha ahaado haakada waa neefun maqala marka taana waxay kutusinaysaa sida nebigu sala allahu alay wasalam oo waxa weeye gacmaha dhudhumadooda uu dhulka sare uga qaadi jiray iyo siduu dhinacyadiisa uga goyn jiray ee uga durkin jiray wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam yubaaligu fii dalika yubaaligu mid ku xeel dheeraaduu ahaa fii dalika arrinkaas xataa qaala bacdu asaxaaba in kunna ay inahu shaaniya kunna waxaanu ahay lana'wi qaar ka naxa ayaanu ahayn lirasuuli lahi sala allahu alay slam u naxa ayaanu ahayn mima yujaafi fogeynta uu ka fogeynaya daraaddeed baanu uga nixi jiray biyadayhi labadiisa gacmooduu ka fogeynayo dhudhumadiisaa loo jeedaayo can jambayhi dhinacyadiisa uu ka fogeynayo idaa sajada markuu sujuudo bimacnaa siduu ugu xeel dheeraanayo ayay is odhan jireen yacni armay dhib ku tahay muu sidaasi ka sahlan sameeyo yacni waa intay dhibtaaye taasna waxay kutusinaysaa mubaalagada nebigu sala allahu alay slam uu ku xeel dheeraan jiray xadiiskan waxaa soo wariyay abu dawuud ibn maajah sheikuna wuxu uhi bisnad xasan wa kaana ya'muru bidalika fayaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam ya'muru mid amra bidalika arrinkaas mid amre ayuu ahaa oo fayaquulu wuxuu odhan jiray idaa sajadta fadac kafayka warfac mirfiqayk wuxuu nabigu odhan jiray sala allahu alay wasalam idaa sajadta markaad doonto inaad sujuuddo ay idaa aradta an tasjuda fadac kafayka dhig labadaas labadaada cukur dhig waxaa loo jeedaa labadaada baabaco dhig warfac mirfaqayk marfiqayk iyo mirfaqayk labada mid walba loo dabdiyaa in miimka la kor dhigo oo fa'da la hoos dhigo iyo in cagsiga la sameeyo miimka la dhigo oo fa'da la kor dhigo marka warfac sare u qaad marfiqayka ama mirfaqayka labadaada suxulna sare u qaad labadaada suxulna sare u qaad xadiiskana waxaa soo wariyey muslim ayaa saxiixa kusoo wariyey wa yaquul wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alay slam ictadiluu fi sujuud ictadiluu ictidaal ku sameeya oo xubnaha ku dheelitira fi sujuudi sujuudda walaa yabsut yaanu fidinin axadukum midkiin diraacayhi labadiisa dhudhun yaanu fidin inbisaata alkalbi yacni fidin la mid ah sida eygu u fidiyo oo kale yaanu u fidin oo gogolan wa fii lafdin kamaa yabsutu alkalbu lafdi kalena wuxuu odhan jiray yacni sida eygu u goglaayo si la mida yaanu u goglan midna waxa way masderkii oo sariixa la keenay midna masderkii oo muawala ayaa la keenay walaa yabsud axadukum diracayhi inbisaad alkalbi ay inbisaadan ka inbisaad alkalbi ka inbisaad alkalbi masderkii oo sariixa markaa la keenay markaya kamaa yabsudu walaa yabsud axadukum diracayhi kamaa yabsud alkalbu markaana waxaa la keenay masderkii oo muawal ah ayaa la keenay marka maada iyo ficil ka dambeeya masderka laga dhalaalinaya marka ka ka bastil kalbi bay noqonaysa marka midna waxa weeye e, basada e, masderkeedi weeye bay noqonaysaa midna inbasata oo infacala ah yani wasnigeedu yahay masderkeedi weeyaan macnaahana waa isku midkii inficaalka waxaa loo isticmaalaa yani mutaawaca loo isticmaalaa xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey marka lafdiga wa fii lafdin kamaa yabsud lkalbu waxay markaa tahay mashaayikhda dambe uu sheegaya sheikhu ayaa soo warisay wa fii lafdin aakhara waxaa ku sugnaaday lafdi kale wa xadiisin aakhara iyo xadiis kale walaa yaftarish axadukum diraacayhi iftiraasha alkalbi walaa yaftarish yaanu goglanin axadukum midkiin diraacayhi labadiisa dhudhun yaanu goglan iftiraash alkalbi eh, iftiraashan kaftiraash alkalbi goglad la mid ah gogladka eygu goglado oo kale yaanu goglan xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo tirmidi ayaa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam yaquulu mid yidhaahdo ayuu ahaa laa tabsud ha fidinin diracayka labadaada dhudhun basta sabc ay bastan ka basti sabc yacni markaa fidin u la mid ah sida markaa baalka dugaagga ahi uu markaa gacmihiisa ama dhudhumadiisa u fidiyo bimacnaa u koglado waddacim calaa raaxatayka waddacim cusko calaa raaxatayka labadaada baabaco cusko waxaa loo jeedaa yacni xoog marka waxa weeyaan gacmaha dhulka ugu qabo raaxadu waa baabacda wa watajaafa yacni markaa ka fogow can dabcayka waxaad ka fogaataa waad markaa fogeysaa bimacnaa can dabcayka cududaada bartankeedana markaa waxaway ka fogow yani waxaa loo jeedaa cududii iska durki oo cududuhu markaa xaggaa isaga durkiyo isaga foge oo dhinacyadada ka fogey fa inaka idaa facalta dalika sajada kullu cudwin minka macaka waayo adigu haddaad saa yeesho sajada kullu cudwin waxaa kula sujuudaya xubin kasta oo minka adiga ka mid ah macaka adiga la jirkaaga ay la sujuudaysa xadiiskana waxaa soo wariyey ibnu khusayma iyo xaakim baa soo wariyey waxaan la macno yahay axaadiistii hore inu soo aragnay ayuu la macno yahay axaadiistani dhammaan waxay tilmaamaysaa marka la sujuudaayo in dhudhumada aan dhulka la dhigan oo la goglan oo sida xayawaanaadka qaarkood ee eygu ka mid yahay ay dhudhumaha dhulka u gogladaan oo u dhigtaan waa inaan dhudhunka markaysaga dhulka la dhigin ee sare looga qaadaa baabacada keliya la dhigaa labada baabaco dhinacyadana waa inaan lagu dhejin oo la iska durkiyaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan dhudhumada in dhinacyada laga durkiyaa waa mustaxab waa sunna yidhahdaan laakiin sida saxiixa waa waajib hadduu ruux awoodi karaayo yacni waajib weyi laakiin mashaqa iyo dhibaata hadday ka imanayso ama dadka ku xiga u dhibaayo ama isaga laftiisu aanu kari karayn inuu saa sameeyo xalka caynkaasa laa xaraj inuu iska daayo dhinacyadiisa inuu dhudhumadiisa ka durkiyo inuu iska daayaa dhibaato kuma sugna o ilahay wuxu yihi fattaqu llah ma statactum sheekhu lalbani wuxuu yidhi markuu hadalka xafid ibn xajar soo naqliyey iyo culamo kaleba oo yidhi waa mustaxab in dhudhumada dhinaca laga durkiyaa waa mustaxab hadalkaa markuu soo raray wuxuu yidhi wa araa ana asawaaba an yuqaala yajibu tafriiju ila ida ida wajada mashaqata minhu waxaan arkaa sida saxani inay tahay in la yidhaahdo waxaa waajib ah inuu dhudhumadiisa dhinaciisa ka durkiya ayaa waajib ku ah mooyaane inuu dhibaato arrinkaas ka helo ka dareemo mooyaane markuu dhibaato ka dareemo ay dhib ku tahay fa yurakhasu xiina idin tarku waxaa loo ruksaynayaa markaas inuu ka tago ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية فتأمل saas iyadaa buu sheekhu albani odhanaya marka ka ibnu cajlaan uu sheegayana waa xadiis kale oo sheikhu uu ka xadfay waa xadiiskan ka dambeeyey oo waagii hore uu is yidhi xadiisku wuxuu isku noqonaya majmuucu turuqa xasan laakiin sheikhu uu ka noqday oo markii dambe uu ku dambeeyey xadiiskaas kale inuu daciif yahay dabeedna matnigana laga xadfay xadiiskaasina wuxuu sheegayey nebigu sala allahu alay wasalam inuu saxaabadu intay uga cawdeen uu ruqseeyey inay fogeynta ay dhudhumada ka fogeynayaan dhinacyada inay iska daayaan inuu ruqseeyey oo u baneeyey saxaabaduna intay u cawdeen dabeedna ui istaciinu birukab maanaa sujuuddu markay dheer tahay waxaa kaalmaysataan rugaga oo bimacnaa cuskada iyaga gacmihiina ku cuskada xadiiska caynkaasa markii hore shiiku waa kuweeyey lakin waa ka noqday waayo xadiidka mursal iyo mawsuul baa labada mid walba loo soo wariyey mawsuulnimadiisa in la wasliyana waxaa la tafaruday oo la keli noqday maxamed ibnu cajlaan waxaana ku khilaafay a'imadii xufaadda ahayd ay ka mid ahaayeen laba sufyaan sufyaan ibnu cuyayna iyo sufyaan athawri maxamed ibnu cajlaanna xifdigiisa waxbaa ku sugan markuu mukhaalafo xadiiskiisu ka maran yahay waa la taxsiiniyaa ama cinda almukhaalafa xadiiskiisu wuxuu noqonayaa munkar cid ka saqanimo badan hadduu khilaafo xadiiskiisu munkar buu noqonaya saas aaweed ba sheekhu lalbani silsilatu xadiis daciifa uu xadiiska kusoo arooriyey yani mujaladka shanaad iyo yani mujaladaadka dambe mid ka mida ba kusoo arooriyey marka xadiiskii laakiin hadduu daciif noqday maaha masaladii markaa inay iyada lafteeda daciifo noqonayso waayo masalada kale tafriijku inuu waajib yahay waxaa laga qaadanayaa samaynta uu nebigu sameeyey sala allahu alay slam u daa'imay iyo amarka uu nebigu sala allahu alay slam amray iyo ninkii salaaddiisa xumeeyey laftiisa inuu amray iyo ashyaada noocaasa laga qaadanaya amarkuna wuxuu keensadaa waajibnimo ayuu keensadaa ficilka uu nebigu daa'imayna oo salaad ku daa'imeyna de wuxuu soo gelayaa salluu kamaa ra'aytumuni usallii cumuumkaasu ku jiraa marka asalku waa waajib laakiin mashaqo hadduu ka dareemaayo dhib ay ku tahay laa yukalifu allahu nafsan ila wuscaha ilahay nafna ku kalifi maayo waxay kari karaysa mooyaane wax kale fattaquu llaha ma istatactum ida amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum sida xadiiska saxiixa baa ku yimi in nabigu yihi sala allahu alay waslam markaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya watajaafa can dabcayka haddii jaafa yujaafi laga keeno waxay noqonaysaa watujaafi intaada la godo yani waxa weeye faadana la hoos dhigo haddii jaafa marka macnuhu wuxuu dhacayaa watujaafi ay diraacayka jambayka can dabcayka labadaada dhinac waxaad ka fogeynaysaa labada marka labada cududood bartankooda dabcigu waa cududa bartankeeda wey xaqiiqatana ka la fogeynaya waa cagsiga waxaa la fogeynaya cududaha la fogeynaya watajaafa haddii loo dabdiyana waxay noqonaysaa ka fogow adigu can dabcayka cududahaga bartankooda ka fogow bimacnaa cududaha iska fogee waayo cududii hadday dhinacyada ka fogaadaan dhinacyadiina waa ka fogaadeen cududaha wujubu طma'niinati fi sujuud xasiloonidu inay waajib tahay fi sujuudi sujuudda gudaheeda lagu xasilaa ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa kana salى اllahu alayh wasalam wuxuu ahaa nabigu salى اllahu alayh wasalam ya'muru biitmaami الrukuuci wasujuud mid amre ayuu ahaa biitmaami الrukuuci rukuucda in la dhammaystiro wasujuud iyo sujuudda in la dhammaystiro ayuu amri jiray ويضرب لمن لا يفعل ذلika masal aljaa'ic wuxuu u yeeli jiray oo tusaale ahaan ugu yeeli jiray liman laa yafcalu dalika cidda aan sidaas samayn masala aljaa'ici ka gaajaysan tusaalihiisoo kale ugu tusaalin jiray ya'kulu tamrata waatamratayni laa tugniyaani canhu shay-a ka gaajaysan muxuu samaynayaa ya'kulu tamrata wuxuu cunayaa xabo timira waatamratayni iyo laba xabadood timira laa tugniyaani canhu shay-an yacni xaalaynay waxba ka deeqin oo waxba kama tarayaan yacni ruux gaajaysan xabo timir waxba kama tarayso wa kaana yaqulu fiih waxaanu ka odhan jiray nebigu sala allahu alay slm kaa shanigiisa innahu min aswa'i innaasi sariqatan wuxuu isagu ahaaday dadka kuwa ugu xun buu ka mid ahaaday sariqatan xagga tuuganimada ugu xun saasuu markaa odhan jiray markuu yidhi dadka yaa ugu tuuganimo xun wuxuu nebigu ku fasiray ou saxaabada sidaa weydiiyey markay ka jawaabi waayeen wuxuu ku fasiray waa kaan rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhammaystirayn ee salaaddiisa wax ka mid a xadaya saynu horaba usoo aragnay wa kaana yaxkumu wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam mid xukuma bibutlaani salaati man kii salaadiisu inay baatila tahay aynay asixin laa yuqiimu aan toosinayn sulbahu dhabarkiisa aan toosinayn fi rukuuci rukuucda gudaheeda aan dhabarkiisa toosinayn wasujuudi iyo sujuudda gudaheeda aan dhabarkiisa toosinayn kama sabaqa tafsiiluhu fi rukuuc sida tafsiilkiisu arrinkaa caddayntiisa iyo kala saarkiisu kusoo hormaray rukuucda gudaheeda wa amara waa amray nebigu sala allahu alay wasalam almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaaddiisana wuxuu amray bilidminaani fi sujuud inuu ku xasilo sujuudda kama taqadama fi awali ilbaab sida kusoo hormartay baabkan awalkiisa calaa kulli xaal axaadiistan uu sheikhu ishaaraya ama tilmaamaya waxay kusoo hormartay baabka rukuucday kusoo hormartay baabka rukuucda ayay kusoo hormartay man laa yuqiimu sulbahu fi rukuuci wasujuudna waxaa loo jeeda aan ku xasilayn saas aaweed buu sheikhu tuma'niinada u daliishanaya laakiin sideedaba dhabarka in la toosiyo marka rukuucda adilo kale ay leedahay baynu soo aragnay adilo kale ay leedahay baynu soo aragnay sujuudda lafteeda waa inu ruuxu yacni eh, xaggiisa dambe waa inay ka sarraysaa bay culamadu yidhaahdeen xaggiisa hore qaarkiisa hore ay ka ka sarraysaa bimacnaa si quluul oo kale waa inuu usii sinmaa ictidaalkani culamada qaarkood sidaa ku fasireen oo ictadilu fi sujuud sujuudda ictidaal ku sameeya ictidaalku waxa weeye xubin walba in cadaaladdeeda la siiyo wiy oo isku si yacni sujuuddii loo cuskado dhulka yacni xubnaha lagu sii wada daayo qaarna aan laga qaban oo in yar la taabsiin qaarna aan miisaan loogu qaban laakiin waa in lagu sii wada daayaa oo xubnaha xubin waliba makaankeeda ay qabsato waxay kaloo culamada qaarkood ku fasireen yacni asaafil albadan waa inay ka sarraysaa acaaliya albadan oo qaarka dambe waa in laga sarraysiiyaa qaarka hore ictidaalkay soo gelaysaa bay yidhahen ictidaal fi sujuud ayay soo gelaysaa ayuu yidhahdeen xubnuhu isku si inay dhulka u cuskanayaanna culamada qaar ba ku fasirtay baabacooyinkii in arlada ay cuskanayaanna xadiidka aynu soo maray ayaynu kusoo aragnay waddacim calaa raaxatayka oo iddicaamku waa ifticaal min addacmi waxa weeye waxaa loo jeedaa cuska baa loo jeedaa cusko ayaa loo jeeda adkaaru sujuud sujuudda adkaarta la odhanayo dikriyada sujuudda gudaheeda la odhanayo ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa kaana sal allahu alay wasalam yaqulu fi hada rukni wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yaquulu mid yidhaahdo ayuu ahaa fii hada rukni ruknigan gudihiisa anwaacan noocyaal buu odhan jiray min aladkaari waaladciya ka mida dikriyada iyo xusaska iyo waaladciyati ducooyinka ka mida taaratan hada wa taaratan hada mar wuxuu odhan jiray yani dikrigaas marna dikrigaa kaluu odhan jiray dikriyada uu ka odhan jiray waktigaasna sheikhu wuxuu soo arooriyey yani jumlo ama qayb ka mida ah ayuu soo arooriyey ko wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa halaaa maraat waxa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer rabbigayga alaclaa koraynta badan ayaa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer halaaa maraatin saddex goor buu sidaa odhan jiray saddex goor ayuu sidaa odhan jiray xadiiskana imaam axmed iyo abu dawuud iyo ibn maajah wakayruhum ayaa soo wariyey wa kaana axyaana yukariruha akara min dalika wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yukariruhaa mid celceliya buu ahaa oo subxaana rabbiya alaclaa ku celceliya akara min dalika wax saddex goor ka badan wax saddex goor ka badan ayuu ku celcelin jiray waktiyada qaarkoodna xadiiskani wuxuu la mid yahay xadiiskii hore aynu kusoo aragnay rukuucda ayuu la mid yahay isku xadiis baanu ahaa marka almuhim xadiiskaasina waxa weeye waa saxiix ma waa sugan yahay ka hore saddexda goor sheegayaana waa sugan yahay wa baalaga fi takraariha marata fi salaati lleyl nabigu sala allahu alayh wasalam marna waa ku xeel dheeraaday fii salaati alleyli salaada habeenkii la tukado ayuu marna ku xeel dheeraaday celcelinta xataa kaana sujuuduhu ilaa uu ka noqday kaana bimacnaa saara uu noqday sujuuduhu sujuuddiisu qariiban min qiyaamih mid ku dhow istaaggiis wa kaana qara'a fiihi waxaanu ku akriyey qiyaamkaas oo salaaddaa taagnaa fiiha ay fi qiyaami fi lqiyaam baa loo jeedaa halaata suwar saddex suuradood oo min atiwaal ka mida suuradaha dhaadheer albaqarati suurat lbaqara ayuu ku akriyey wanisaai suurat nisa waali cimraan iyo suurat ali cimraan yatakhallaluha waxaa dhex gelaayey ducaaun waistikfaar ducaa iyo istikfaar baa dhex gelaysa qiraada kama sabaqa fi salaati lleyl sida kusoo hormartay salaatuleilka oo xadiiska aynu kusoo maray fii baabi rukuuc ayaa marka uu kana ka mid ahaa saas aaweed buu sheku yihi kama sabaqa fi salaati lleyl marka salaatuleylkana horu inoogu soo sheegay oo qiraa'ada salaatuleylka xadiidkan laftiisa waa kusoo hormaray laba subxaana rabbiy alaclى wabixamdihi halaathan wuxuu kaloo nebigu sala allahu alay wasalam sujuudda uu odhan jiray subxaana rabbiy alaclى waxaa xumaanka nasaano ka dheer rabbigayga alaclى koraynta badan ayaa xumaan ka naزahno xumaan ka dheer wa bixamdihi ay wa usabbixuhu ilaahay waa nazahayaa oo xumaan baan ka dheeraynaya bixamdihi xaalan ku dheehayo mahadnaqiis aan ku ladhaayo salaasan saddex goor bu sidaa odhan jiray xadiiskana waxaa soo wariyey abu dawuud iyo imaam axmed iyo daraqutni iyo tabarani ayaa soo wariyey maana saxiix bacd alculamaa saynu baab ba ku sheegnay ziyaadada wabixamdihi bay ka hadleen oo culamada qaarkood ay daciifiyeen qaarkoodna ay ka shakiyeen oo ka tawaqufeen abu dawuud wuxuu yidhi ziyaadada wabixamdihi nakhaafu an laa takuna maxfuuda markuu xadiidka soo wariyey imaam abu dawuud sunankiisa waxa uu odhanayaa waxaanu ka baqaynaa wabixamdihi inayna sugnayn oo maxfuudo aynay ahayn ee bimacnaa shaadda tahay shaadkuna waa min qismi daciif wa su'ila axmedu canha imaam axmed baa la weydiiyey o la wa bixamdihi ma lagu darayaa subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi iyo subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi rukuucda dabeed imaam axmed wuxuu yidhi ama ana falaa aqulu wa bixamdihi anigu haddaan axmed ahay wa bixamdihi maayo yani wuxuu ka shakisnaa sixadeeda waqad ankara ibnu salax hadihi ziyaada ibnu salax alkurdi ashaafici isaguna ziyaadada waa inkiray oo waxa uu yidhi ziyaadada wa bixamdihi ma sugna calaa kulli xaal jamc culamada ka mid oo sidaa uga hadlay waa jiraan lakin bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen duruq mutacadid ay leedahay dariiqyada ay leedahay waa isku weynayaan marka fi ljumla waa sugan tahay wa bixamdihi laakiin nebigu ma daa'imi jirin si adilada loo kulmiyo saas iyadaa bay ku tageen shawkani wuxuu ka mid yahay culamada odhanaysa riwaayaadka ku soo arooray xoogaa dacfibaha ku jiro laakiin riwaayaad mutacadid oo kala duwan baa ku soo arooray saxaabo kala duwan baa laga soo wariyey duruqdaasi waa isku weynaysaa yashuddu bacduha bacdan duruqdaa ba qaarka kaley xoojinayaan sheekh albanina sidaas iyadaabuu doortay marka bacdu ahli ahlicilmi waxay mareen inay ziyaadadaas saabitato sugan tahay oo majmuucu duruqa ay ku sugnaanayso sidaa ay sheegeen baana fiican oo ka fiican qawlka markaysa marka waxaa ziyaadada daciifinaya ama ka tawaqufahay waayo culamadu waxay sheegaan xadiidka dacfi uu ku sugan yahay haddii duruqiisu bato waa isku weeyaan fadaciifaani yaklibaani qawiya yani waxa weeye waa dhacdaa in shaygu isagoo daciifa hadduu tacadudo dacfigaasi inuu iskabaayo mar haddaanu dacfigu shadiid ahayn dacfiga hadda loo sheegaya dacfi shadiida ma aha in sha allah wuxuu kaloo nabigu odhan jiray sala allahu alay wasalam sabuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاlruux sujuudda wuxuu kale ku odhan jiray sabuuxun ilaahayow waxaad tahay mid xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer quduusun waxaad tahay mid tahiran ama mid barake u saaxiibaad tahay rabu lmalaa'ikati wاlruux waxaad tahay malaa'igta rabbigeed baa tahay ruuxa oo malakul jibriilana rabbigii baa tahay maa min baabi caطfi alkhaasi cala alcaam yacni shay gaarah ayay shay guud lagu cadfaya rabuulmalaa'ikati wاlruuxi yacni ruuxu wuxuu ka mid yahay malaa'igta haddana khaas ba caam lagu cadfay xadiiskaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka rukuucdana waa ku odhan jiray nebigu sala allahu alay wasalam waqtiyada qaarkood sujuuddana waa ku odhan jiray subuuxun quduusun rabu lmalaaikati waruux marka mid walbaa lagu odhan karaa nooca afraad wuxuu kale odhan jiray sujuudda waqtiyada qaarkood subxaanaka allahuma rabbana subxaanaka ilahu adoo xumaan ka nazahan oo waa ku nazahaynaa nazahaad xumaan baanu kaa dheeraynaynaa allahuma ilaahayow rabbana ayaa rabbana rabbigayo wabixamdika ay wanusabixuka waa ku bixamdika xalad mahadnaqaaga ku dheehan tahay baanu ku nazahaynaa waad mahadsan tahay allahuma ilaahayow ikfir lii i dembi dhaaf marka wa bixamdika waxaa marka laga xalaynayaa ama laga xalayn karaa yani damiirka usabixuka ku jira ama nusabixuka ku jira yani damiirkaas maxalu nasbayaa lah waxaanu ka nazahaynaa wabixamdika xaala kawnika mutalabisan bixamdik xaalaad mahadnaqaaga ku dheehantaanu ku nazahaynaa macnahan saasaa loga jeeda allaahuma ilaahayow ikfir lii i dembi dhaaf wa kaana yuksiru minhu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yuksiru mid badiya buu ahaa minhu dikrigaas ayuu badin jiray fii rukuucihi wa sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddii sujuuddiisaba gudaheeda ayuu ku badin jiray inuu dikrigaa yidhaahdo yata'awalu lqur'aana wuxuu awilan jiray oo ku camal fali jiray qur'aanka ta'awulka waxaa looga jeeda camal fal oo wixii awaamir ah ta'wiilkiisa ama ta'awulkiisu waxay noqonayaan imtisaal saas yadaa bay noqonayaan wixii akhbaarana ta'wiilkiisu wuxuu noqonayaa inuu dhaco oo xasilo yata'awalu qur'aana qur'aanka ayuu awilan jiray bimacnaa ku camal fali jiraa loo jeeda oo ku dhaqmi jira oo nusuusta amraysa tasbiixda taxmiidda lagu laray ama ay weheliso ayuu ku camal fali jiray xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim dikriga nooca shanaad wuxuu odhan jiray allahuma ilaahay laka sajadtu adigoo quraan kuu sujuuday wabika aamantu adigoo qura ayaan kuu rumeeyey waxdaaniyada iyo rabbinimada iyo ilaahnimada walaka aslamtu adigoo quraan ku hoggaansamay wa anta rabbii waxaad tahay ilaahayow rabbigaygii baa tahay sajada wajhi liladii khalaqahu wa sajada waa sujuuday wejhii wejigaygu liladii kiibuu u sujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu suuraddiiyo muuqaalka u yeelay oo fa axsana wanaajiyey suwarahu muuqaaladiisa wanaajiyey wejiga muuqaalkiisa wanaajiyey wa shaqa samcahu wa shaqa dillaaciyey oo jeexay samcahu maqalkiisa iyo wa basarahu araggiisana jeexay oo dillaaciyey bimacnaa u yeelay maqal iyo arag fa tabaaraka allahu allah baa khayrkiisu batay axsanu lkhaaliqiin cid wax samaysa kii ugu wanaagsanaa ayaa khayrkiisu batay oo axsanu laga bedelo lafdu ljalaala xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey abu cawaanana waa soo wariyey marka sujuudda in dikriga la yidhaahdo waqtiyada qaarkood nebigu sala allahu alay slam waa odhan jiray marka waa mashruuc nooca lixaad wuxuu odhan jiray allahuma اkfir lii danbi kullah allahuma ilaahayow ikfir lii i dembi dhaaf denbi dembigayga i dembi dhaaf kullahu dhammaantii i dembi dhaaf wadiqahu intiisa yare dembiga ka mida i dembi dhaaf wajillahu intiisa weyne faraha badan lena i dembi dhaaf wa awalahu intiisii horraysay i dembi dhaaf dembiga intii horraysay wa aakhirahu iyo inta dambaysaba i dhaaf wa calaaniyatahu intiisa muuqata dembiga i dembi dhaaf wa sirahu intiisa qarsoonna i dembi dhaaf bimacnaa dembigayga oo dhan ba i dhaaf waxay noqonaysaa yani min baabi caطfi alkhaasi cala alcaam waayo dembi kullahu dunuubtii o dhan baa soo gelaysa haddana si gaaraa dembigii waxa lasii kala qaad lagu sii cadfay kiisa yar iyo kiisa weyn iyo kiisa muuqda iyo kiisa qarsoon iyo waxaana laga qaataa ducada markaysaga in ishaab lagu sameeyo oo tafaasiil lasii galo asalku koobsanayo haddana lasii bacdhabo inaynay dhibaato ku sugnayn inay dhibaato aynay kusugnayn oo in ijmaal iyo tacmiim keliya lagu kaaftoomo inay laasim ahayn ee tafaasiisha yacni markaa lasii dheerayn karo oo lasii sheeg sheegi karo ayaa waxa weeye culamada qaarkood ay ka daliishadeen xadiidkana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana nooca toddobaad ee dikriga ah waxaa laga soo wariyey inuu nebigu odhan jiray sala allahu alay wasalam sujuudda sajada laka sawaadii wa khayaadii waa kuu sujuuday laka adiga ayuu kuu sujuuday ilaahayow sawaadii yacni higilkayga wa khayaalii iyo muuqaalkaygu waa bimacnan khayaalii wa sawaadii waxaa loo jeedaa un higilka ama humaagga ayaa loo jeedaa wa aamana bika fu'aadii adiga ayuu ku rumeeyey qalbigaygu abu' binicmatika calaya abu' waa noqonayaa binicmatika calaya nicmayntaad ii nicmaysay baa aawadeed baan xaggaaga usoo noqonaya ama xaalaan nicmadaada ku dheehanaan xaggaaga usoo noqonaya haadihi yadii tani waa gacmahaygii gacantaydi waxaa loo jeeda waa gacmahaygii wamaa janaytu calaa nafsii waa waxaan tani waa waxaan ku gabood falay naftayda aan ku gabood gabood falay ama aan ku xadgudbay xadiidkan waxaa soo wariyey maxamed ibn nasr marwasi iyo bazaar iyo xaakim ayaa soo wariyey sheikhu markii hore waa quweeyey waxaanu yidhi saxaxahu xaakim waa saxiixiyey waradahu dahabiyu lakin lahu shawaahidu madkuuratun fi lasli ha yeeshee xadiidka waxaa u sugnaaday shawaahid lagu sheegay asalka waxaa loo jeeda asalka sifatu salaadka oo kitaabka uu ku takhriijinayo laakiin markii dambe sheikhu waa ka noqday xadiidka quweyntiisa waxaanu ku tegay xadiidku inuu daciif yahay sababta keensatay xadiidka inuu markii hore quweeyo waxay ahayd shawaahidda qaarkood oo uu naqliga culamada ictimaaday ayaa jirtay marka xadiidka waxaa soo wariyey bazaar iyo xaakim waxaa ku jira sanadka xaakim xumayd alacraj alkufi nin la yidhaahdo ninkaasina waxa weeye bukhaari wuxuu ka yidhi waa munkar lxadiis dahabina wuxuu ka yidhi waa matruuk marka waa nin dacfigiisu daran yahay bukhaari wuxuu yihi kullu man qultu canhu munkar lxadiis laa taxilu riwaayatu canhu ku kastaan munkar munkarulxadiis ka yidhaahdo in wax laga wariyo xalaal maaha uma banaana marka nin kale u magacayd baa jira oo la yidhahdo xumayd ibnu qays alacraj la yidhahdo ma aha kaas kani waa xumayd alacraj alkufi ka kalena waa maki marka nisbaday ku kala duwan yihin ka kale kani ibnu qays ma aha ka kale ibnu qays ah saas aawoodee mashaayikhda qaarkood ama culamada qaarkood odhanaya waa xumayd ibnu qays alacraj haddana odhanaya waa daciifun jiddan ama waa matruk odhanaya waxa uu markaa sheikhulalbani tilmaamaya inuu hadalkoodu qalad yahay waayo ninkaas ibnu qays la yidhaahdo yani isagu mid dacfigiisu daran yahay ama matruku lagu sheegaya maaha kanna ibnu qays maaha nisbada aabihii waa la isku khilaafaa aqwaal bay ka yidhahdaan laakiin nisbada waxay kala duwan yihin beledka midna waa maki midna waa kufi kani waa kufigii kan kufiga ayaa markaa dacfigiisu daran yahay marka haysami ayaa wuxuu yidhi rijaalka bazaar waa siqaad dabeedna sheekh albani naqligaas uu soo naqliyey haysami oo uu yidhi rijaalka bazaar siqaad weeye ayuu wuxuu markaa u qaatay inuu waxa weeye sanad kale ay tahay oo sanadka aanu sanadka xaakim aanu ku warin oo ninkani aanu ku jirin waayo ninkan hadduu ku jiro waa siqaad ma yidhahdeen buu yidhi haysami dabeed hadalkaa haysami inay siqaad yihiin sanadkaa kale ragga ku sugan ee bazaar buu ictimaaday duruq keliya shawaahid kale oo iyaguna daciifo ana waa soo arooriyey laakiin markii dambe uu xadiiskii bazaar laftiisa u raajacay ou sanadkiisii eegay wuxuu arkay sanadku inuu sanadkii yahay ninkii sanadka xaakim dhex fadhiyey baa kaana dhex fadhiya dee waxay noqotay inuu dacfigiisu daran yahay naqligaasna waxbuu ku dhisaye shiiku haysami saas aawadeed duruqdii kale markuu eegayna waxay u muuqatay inuu iyaguna marka aynay u suurtoobi karin xadiiskan inay quweeyaan marka horena xadiiskani xadiis dee jabri aqbalaya ma aho duruq kale oonoo dee sideeda qawiya oo la helo mooyaane dariiqa marka markaysaga matruuku ku jiro ama marka isagaa ninkaas munkarulxadiiska bukhaari ka yidhi ku jira laa yajburu walaa yujbaru isna lama kabaayo waxna ma kabaayo waayo dacfigiisa shadiida saas awdee shiku waa ka taraajucay oo waxa waxau yihi sheikh albani asalka sifatu salaadka wuxuu ku yihi uma tabayana ana ashawaahid almushaara ilayha laa tasluxu intaa dabeed waxaa caddaatay buuli shawaahidda markaa la tilmaamayaa waa kuwa isagu tilmaamuu sheegayaaye laa tasluxu inayn u suubamin inay xadiidkan quweyso wadalika bacda alwuquufi cala asaaniidiha mubaasharatan taasina waxay ahaatay oy xasishay markii asaaniiddeeda aan toos anigu u taalacday anaan cid u daba fadhiyin oo bimacnaa naqli cid kale aan ictimaadayn fandur daciifa waxaad eegtaa buli silsilata xadiis daciifa raqamka xadiiska laba kun boqol iyo afartan iyo shan mawdic kale yani lix kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal marka cala kulli xaal waa daciif xadiidkaasi waana in lagu calaamadsadaa inuu marka isaga daciif yahay dikriga nooca sideedaad wuxuu odhan jiray subxaana di ljabaruuti walmalakuuti walkibriyaai walcadama waxaa xumaan ka nasahan ka dirqiska u saaxiibka ah oo ciduu doono dirqiya walmalakuuti iyo ka mulkiga u saaxiibka ah walkibriyaai ka kibirka u saaxiibka ah walcadamati iyo ka weynida u saaxiibka ah. waxaa loo jeeda ilaahay intaba ilahay baa u saaxiiba kibirkana isagaa u leh mulkiga iyo awoodda wax lagu dirqiyo mid walba isagaa leh isagay usugnaatay awoodda wax lagu dirqiyana ilahay isagaa leh isagay usugnaatay awoodda wax ku dirqiyaa xadiiskana abu daawud iyo nasaa-i baa soo wariyey wa hada wama bacdahu kan iyo waxa ka dambeeyaaba kana yaquluhu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay sl mid yidhahda fi salaati اllail oo subxaana di ljabaruuti walmalakuuti walkibriya walcadama salaatuleilkuu ku odhan jiray markuu sujuudsan yahi adkaaraha dambe oo soo socdana salaatuleilkuu ku odhan jiray sagaal subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaaha ila anta ilaahw xumaan baanu kaa nazahaynaa nazahaad xumaan baanu kaa dheeraynaynaa allahuma ilaahayow wabixamdika ay wanusabixuka waa ku nazahaynaa xumaan baanu kaa dheeraynaynaa bixamdika xaalaad mahadnaqaaga ku dheehan tahay xaala kawnika mutalabisan bixamdika xaalaad mahadnaqaaga ku dheehan tahay ayaanu xumaankaa nasahana kaa dheeranayna laa ilaaha ilaa anta mid la caabuda xaq ma aha ilaa anta adiga mooyaane nusaka qaarkood waxaa ku dhacay khatar matbuci ah oo ilaaba xagga dabcada ka dhacday lakin waa khata matbaci ah laa ilaaha ilaa anta mid la caabuda xaq ma aha ilaa anta adiga mooyaane adigoo qura in la caabuda ay xaq tahay oo cibaadada lagu caabudaya ay xaq tahay ciddii adiga kaa soo hadhay cibaadada la caabudaya waa bail xadiidkana muslim iyo abu cawaana soo wariyey nooca tobnaad wuxuu odhan jiray allahuma kfir lii sujuudda wuxuu ka odhan jiray allahuma kfir lii oo salaatuleilka sujuuddiisa salaatuleilka markuu sujuudo wuxuu odhan jiray allahuma ilaahayow ikfir lii i dembi dhaaf ma asrartu kaan siraystay ee qarsaday dembi ah io dembi dhaaf oo iga dhaaf wamaa aclantu ay waladii aclantu yakaan muujistay oo dembiyada ka mid ah isagana i dhaaf waxaa soo wariyey ibn abi shayba iyo nasaa-i iyo xaakim baa soo wariyey nooca koob iyo tobnaad wuxuu odhan jiray allahuma ajcal oo sujuuda salaatulaylka sujuuddeeda wuxuu ku odhan jiray allaahuma ilaahayow ijcal fii qalbii nuuran waxaad ka yeeshaa qalbigayga gudihiisa nuur ka yeel wa fii lisaani nuuran carabkayga gudihiisana waxaad ka yeeshaa nuur ka yeel wajcal fii samci nuuran maqalkayga gudihiisana waxaad ka yeeshaa mid ku sugan nuur ka yeel wajcal fii basari nuuran waxaad ka yeeshaa araggayga miduu ku sugan yahay ka yeel nuuran nuur wajcal waxaad ka yeeshaa min taxtii ay kaa'inan min taxtii hoostayda miduu ku sugan yahay nuuran nuur ka yeel wajcal waxaad ka yeeshaa min fawqii xaggayga sare miduu ku sugan yahay ka yeel nuuran nuur ka yeel wa can yamiini xaggayga midig miduu ku sugan yahayna ka yeel nuuran nuur ka yeel wa can yasaari xaggayga bidixna miduu ku sugan yahay ka yeel nuuran iftiin ka yeel wajcal waxaad ka yeeshaa amaami hortayda miduu ku sugan yahay ka yeel nuuran iftiin ka yeel wajcal waxaad ka yeeshaa khalfii xaggayga dambe miduu ku sugan yahay ka yeel nuuran nuur ka yeel iftiin wajcal waxaad ka yeeshaa fii nafsii naftayda miduu ku sugan yahay ka yeel nuuran nuur ka yeel wa acdim lii nuuran ii weynee nuur xadiiskana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana ayaa soo wariyey marka nuurka ilaahay laga baryayana culamada qaar waxay ku fasireen nuur lhidaaya oo nuur macnawiya bay yidhahdeen weyi waxaa laga tilmaamayaa in xaqa la waafajiyo xubnihiis oo dhanna uu xaqa uun ku sameeyo waanu dembi kula iman oo ilaahay u waafajiyo hanuunka iyo khayrka iyo wanaagga si aanu markaa xubnaha dhammaantood midnaba macsi aanu ugu samayn oo ilaahay ugu wada hanuuniyo oo ilaahay khayrka wada waafajiyo yani saasuu ilahay ka baryaya bacdu ahli cilmina waxay ku fasireen nuur xisiyaa loo jeeda waxaa laga tilmaamaya yawma alqiyaama innuur waxaana markaa fiican in la yidhaha labaduba way soo gudagelayaan oo laga tilmaamayo nuurkii hidaayada ee macnawiga ahaa iyo nuurkii xisiga ahaa in ilaahay laga baryaayo labaduna waa is sababayaan oo nuurka hidaayadu wuxuu sababayaa nuurka xisiga ah ee maalinta qiyaame ayuu sababaya ay saabis yihi nooca labiyo tobnaad wuxuu nebigu odhan jiray sala allahu alay wasalam sujuudda salaatuleilka gudaheeda wuxuu ku odhan jiray allaahumma inii acuudu biridaaka min sakhatik allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu waa magan gelayaa biridaaka raalli ahaanshahagaan magan gelayaa min sakhatika cadhadaadaan ka magan gelaya wa acuudu waa magan gelayaa bimucaafaatika yacni markaa ilaalintaada iyo bogsiintaada balaayaadka iyo masaa'ibka adiga ilaalinayso waxaan ka magan gelayaa min cuquubatika ciqaabtaada yacni inaad balaayooyinka iyo dhibaatooyinka iyo masaaibkii aafaadka iga ilaaliso yacni mucaafaadkaaga aad ciddaa doonto ka ilaaliso waxaan ka magan gelayaa min cuquubatika ciqaabtaada yacni sifo ilahay baa la magan gelaya waayo ridaagu waa sifa min sifaatih sakadkuna waa sifa min sifaatih marka waxaa laga tilmaamayaa yani waxa uu ilaahay ka cadhoonayo waxaa laga magan galay raalli ahaanshaha ilaahay bimacnaa waxa weeye ilaahow iga dhowr cadhadaada macnuhu dhacaya waana tawasul ilaahay loogu tawasulaayo sifaadkiisii loogu tawasulayo wy ilahay baa la magan gelaya ciqaabtiisaana laga magan gelaya waxaan lagu tawasulayaa sifadiisa mucaafaadka oo ciduu doono inuu ilaahay bogsiiyo ciduu doono uu ilaaliyo balaayooyinka ka badbaadiyo taas wey waxaana laga qaataa sifaatka ilaahay inayn makhluuq ahayn wa acuudu bika minka wa acuudu waa magan galay bika adiga ayaan ku magan galay minka adaan kaa magan galay yacni waxaa loo jeedaa waxaan nacayo ama karaahiyeysanayo ama ciqaaba ama dhibaatooyin oo xaggaaga ka soo fulay oo qadarkaaga ku yimi baan adiga kaa magan galay oo allah buu ka magan gelayaa si uga badbaadiyo cuqubaadka iyo aafooyinka iyo dhibaatooyinka yacni uga badbaadiyo laa uxsii sanaan calayka laa uxsii ma koobaayo sanaaan ammaan calayka korkaaga aan ku ammaano koobi maayo anta kama afnayta calaa nafsik adigu waxaad ku sugan tahay sidaad isku ammaantaad ilaahu ku sugan tahay yacni ammaanta ilahay la ammaanaayo ee uu xaqa u leeyahay rabbi isagunbaa koobiya laakiin cid makhluuqa oo koobaysa ammaanta uu ilaahay xaqa u leeyahay makhluuq koobaya ma jiro sidaas aaweed buu nebigu sala allahu alay slam u yihi anta kama asnayta cala nafsik xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk